tabaaraka wa tacala caawa inaan kitaabul aymaan wanuduur ka dhammaano waana yaro dheer yahay laakiin taysiir rabbi ayaan insha allah kaalmaysanaynaa oon dalbaynaa waana dhammaynaynaa biidn illah casa wajal hadallada kalena way yaraan doonaan biidn illah baabun ida ahdaa maalahu calaa wajhi nadri baabun idaa ahdaa qofka hadduu hadiyeeyo maalahu xoolihiisa calaa wajhi nadri isaga oo qaab nadar u dhiga hadduu xoolihiisii bixiyo u hadiyeeyo xukunkeeda muxuu noqonayaa meesha lagu cadaynaya waa halkan weeyaan xadiis kun sideed boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiix akbarana sulayman daawuud almahri waa iqa qaala ambana ibn wahab cabdulahi ibn wahab masri waa iqatun xaafidun caabid can yunis ibn ziid alayli waa iqa qaala wuxuu yihi yunis qaala ibnu shaab zuhri maxamed ibnu shaab zuhri waa imaamkii abaranii oo fa abaranii fa akhbaranii waxa ii warramay cabdiraxmaan ibnu kacb ibnu maalik oo iqa ah ana cabdalahi ibnu kacb ibnu maalik oo waxaa weeyaan isna iqa ah yuqaalu lahu ru'ya ayضa qala wuxu uhi cbdullahi ibn kacb samictu waxaan ka maqlay kacba bna maalikin radia allahu taala arda oo aabihii ah aabahii ayaan ka maqlay wilayo xadiid soo ka warrami oo ka sheekayna xadiidahu xadiidkiisii xiina goortii takhallafa uu kadib maray can rasul rasulka al sal l slm fii qadwat tabuuk duulaanka tabuuka aabbahay oo ka sheekayni ayaan maqlay ayuu leeyahay duulaankii jeyshulcusra loo yaqaano qur-anka saa uu ku tilmaamay qaala wuxuu yidhi falamaa goortii jalastu aan fadhiistay bayna yadayhi nabigeenna calayhi sala hortiis markaan fadhiistay e qultu waxaan ya rasu rasuulka allow inna min tawbatii ay inna min qabuuli towbatii towbadayda aqbalkeeda waxaa ka mid a amaba towbadayda waxaa ka mid a labadaba dhib ma lahan inna min towbatii towbadayda ayuu ka mid ahaaday an ankhalica inaan ka dhexbaxa oon bixiyo min maali maalkayga sadaqatan sadaqa lilaah alla weyne io wa ilaa rasuuli rasuulkiisa aan u bixiyey dartood oo ilaahay dartii aan u bixiyey rasuulkana aan u gacangeliyey sala allahu calayhi waali wasalam ayaan xoolahayga ugu dhex baxayaa oo towbadayda qayb ka mid noqonaysa ayuu nabigan u shegay sal slm qaala wuxuu yihi rasul rasulka wuxu yih sal slm amsik calayka maalak war xoolahaada iska hayso ka abow xoolahaada hayso amsik calayka waxaad iska haysataa bacda maalika maalkaada qayb ka mid hayso fa huwa isaga iyo xoolahaad inaad haysato ayaa khayrun khayr badan laka adig khayr badan faqultu waxaan idhi fa innii aniga nabi allow umsiku waxaan haysanaya oon ku fara adaygii oonan hadda bixinaynin sahmii saamigaygii alladii kaasoo bikhaybara khaybar saamigii aan ka helay berigii lagu duulaayay nimanka yahuudda ahaa oo muxuu ahaa la qabsanaayey saamigii haniimadii aan ka helay ama fayg waxaa tihahdaba intaas ayaa marka muxuu ahaa aniga igu filan oon haysani laakiin waxaa weeyaan xoolihii kale ilahay dartiisaan u bixini iyo towbadayda inaan ku xoojiye daliil ugu dhigo mukhtasar way xadiidka marka idaa ahdaa maalahu calaa wajhi nadri xoolihiisii ayuu hadiyeeyey weji nadar ayuuna ku hadiyey oolahayg wuxuu yidhi xoolahaygii waxaa weeyaan waan bixiyey maadaama ay howlahaas ay horeeyeen ood ilaahay guulay subxaana watacaala nadar cad maaha laakiin waa si yara weji nadaray leeyihiin masala meeshaan culammada ay ka hadlaan oo ah qofka hadduu yidhaha maalkaygii o dhan ayaan sadaqaystay oon bixiyey ma soconaysa arrintayada ma bannaanta mise ma bannaano su-aashaasa aad laysu weydiiya su-aashaas jawaabteeda waxaa weeyaan toban qowl baa laiskugu waafaqay shantan iyo shan kale toban ayaa laisku waafaqay ayaa laiskugu laiskugu khilaafay cafwan aqwaashaas imaamka shaarixa ah irtadaa qowla maalik maalikiyada waxay leeyihiin qofka hadduu yidha xoolahaygiio dhan ayaan bixiyey hadduu yidhaahdo ulu saddex meelood hal meel ayaa muxuu ahaa ah, warkiisa la qabanay inta kale maya lama qabanay saasay leeyihiin maalikiyada imaamka shaarixana saas ayada ah ayuu muxuu ahaa qabaa waxaa marka arrinta ayada ah ka hor imaadsan dad badan waxay leeyihiin xoolihii ninkii maadaama uu yahay naafid tasaruf inuu qof aanan maxjuur ahayn oonan la go'doomin maadaama uu yahay oo xoolihiisii laga xayira maadaama uusan ahayn oo raashid uu yahay qof wax kas ah way soconi qaar waxay leeyihin boqol kiiba toban ayaa soconi qaarku waxay leeyihin boqol kiiba shan cafwan yacni toban meelood hal meel ayaa soconi waa boqol kiiba toban qaar waxay leeyihiin boqol kiiba khumus hal shan meelood marka loo qaybiyo xoolihiisii meel baa soconi waa boqol kiiba labaatan aqwaal noocaas oo tiro badan ayaa waxaa weeyaan ayaa jira laakiin imaamka shaarixa ah raximah llah raxmatan waasica waraxima jamiica alculamaa walmuslimiin ayaa wuxuu leeyahay qowlka maalik ayaa raajixa wallahu aclam xadii saddex kun xadiidka saddex kun iyo siddeed boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadيث صحيح أخبرna يوسف بن سعيد المسيسي wa ثiqة xافظ qال xadثna حجاج بن محمد الأعور wa ثiqة ثبت لakiنه اkhتلط في آkhره لma qadima بغداد qال xadثna ليث بن سعد المصري wa ثiqة فقيه qال xadثnي عqayل عqayل بن khالد الأيلي wa ثiqة ثبت عن شhاب الزهري محمد شhاب الزهري qال وxuu yihi محمد شhاب الزهري xadثnي cبدالرحمن cبداللahi بن كعب ayaa ii waramay أنa cبداللahi بن كعب بن مالكi qال وu سمعت وxaan ka maqlay كعب بن مالكi رaضي الله taعالى عنه xadيث oo ka warrami xadiiث xadiidkiisii xiina goor تkhلف uu kadib maray can rasul rasulka al sala allah alay slm kadib maray fii qazwa tabuk duulaanka tabuk qultu waxaan ya rasul rasuulka allow ina min towbatii towbadayda ay ka mid ahaatay an ankhalica inaan ka dhexbaxa min maali maalkayga sadaqatan sadaqo awgeed ilallahi alla weyni ilaa rasul rasuulkiisa aan ku sadaqaysani qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slem faqaala rasul rasulka wuxu yhi sal slem amsik calayka maalaka maalkaa iska hayso riwaayada kale caddayniyo bacda maalika maalkaada qayb ka mid haysa weeyaan fa huwa khayr isaga ku khayr badan qultu waxaan idhi fa innii aniga umsik waxaan haysani calaya korkayga ama aniga haysani sahmi saamigayga aladii kaasoo bikhaybar khaybar aan ka helay waaya gabdhaha qaybta sare ilmahana hala aamusiyo adinkana aamusa khayr lahansii xadiidka saddex kun sideed boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadii akhbarna moxamed ibnu macdan ibnu ciisa alxaraani waa iqa qaala xadaana xasan ibnu acyan alxaraani waa saduuq qaala xadaana macqil ibnu cubayd aljazari waa saduuqu yukhطi can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii qala habarnii cabdiraxmaan ibn cabdulahi bn kacab can amihi cubaydulahi bn kacab ibnu malik waaiqa qala uu samictu abi kacb ibn malik ayaan ka maqlay radia allahu taala arda yuxadid isagoo ka warrami qaala wuxuu yidhi kacab qultu waxaan idhi waa xadiidka dheeraay oo taqaaneen noqosho uma baahno qultu waxaan ya rasul rasulka allow ina allaha alweyne caza wajala inamaa in kalama najaani wuxuu igu badbaadiyey bisidqi run ayuu igu badbaadiyey ya ayuha aladiina aamanu itaquu llah wakunuu maca asaadiqiin waina min towbatii towbadeyd ayuu ka mid ahaaday an ankhalica inaan ka dhexbaxon ka siibmo min maali maalkii sadaqatan sadaqa awgeed ila allah la weyni walaa rasul rasuulkiisa faqala wuxuu yidhi amsik calayka bacda maalika maalkaada qayb ka iska haysa fahuwa khayr kaasaa ku khayr badan qultu waxaan idhi fa anigu umsiku sahmi saamigayga ayaan haysani alladii kaasoo bikhaybra khaybar aan ka helay ayaan haysani weeyaan intaas waxaan ugu soo baxnay marka qofka hadduu habyara nadar nadar maahan laakiin qaabyara nadar hadduu xoolihiisa u bixiyo sida laga yeela waa ti khilaaf ku jiraan soo marnay baabun hal yadkhulu arduun fi lmaali idaa nadar hal yadkhulu miyuu geli miyay gelamiyay gelayaan iska dhah alaraduuna dhulalka fi lmaali maalki miyay gelayaan idaa nadara qofka hadduu nadro oo nadar muxuu ahaa wax ku nadro dhulalka nadarka ma soo gelayaan maxay soo gelayn may soo gelayn xadii saddex kun sideed boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala qaala imaam النasaaئي qaala اxaariث ibnu miskiin qira'aة calayh waan asmع imam nasaئي wuxuu leeyahay xaariث ibnu miskiin ayaa yidhi isagoo akhrinay ana aan maqli can ibn اqasim cabdiرaحman qasim اcutqi waa iqa qaala xadaثanii malik ibn anas imam da hijra can hawr ibn yaziid adayli mowlaahum waa iqa can abi اlgayث abulgayث waa mowla ibn muطic magaciisa waxa la salim اqurashi mowlaahum waa iqa can abi hurayrata cabdiرaحman sahr dowsi radia اlahu ta qal abu hurayra kunaa waxaanayna maca rasul rasulka ayaan la jirna sal sl caama khaybara sanadka khaybar falam naqnam ma aanan hanimaysanin ila alamwaal xoolo mooyeen amwaasha marka haaliban waxaa weeyaan waa kaashkia laga yaabaa amwaal shee cabd amwaal muxuu ku fasiray dulalka ma geliyey mise lacagtii naqdeynka ula jeeda ila alamwaal amwaasha mooyane iyo iyo qalab alaabti iyo wahiyaab dhar faahdaa rajulu nin baa soo hadiyeeyey oo min bani dubayb reer bani dubayb ah bani dubayb waa baطnu min judaam alyamaniya qabiilka judaam loo yaqaano oo reer yaman ah oo mashhuurka ahayd ayuu muxuu jilib hoose weyaan waa jilib hoose jifo hoose yuqaal la waxaa loo yidhahdaa ninka isagaa rifaaca ibnu zayd ayaa la yihahdaa faahdaa waxaa soo hadiyey rajulu nin min bani dubayb reer bani dubayba ayaa soo hadiyeeyey yuqaalu loo yidha lahu isaga rifaaca ibnu zayd la yidhaahdo ayaa usoo hadiyeey rasul rasulkan usoo hadiyey sal slm hulaaman wiil iyo addoon aswada ee madow ayuu usoo hadiyey oo nabigeen ayuu hadiye uga dhigay sal slm yuqaal lahu waxaa loo yihahdaa addoonkaa madow mid midcam midcamun midcamun ayaa la yihahdaa fawujiha ay fawujiha rasuula nabiga alle waxaa loo jiheeyey ilaa waadi اlqura ay tawajah weyaan nabiga wuxuu aaday marka meesha loo yaqaano waadi lqura waa meel mashhuur ah oo la yaqaano dhankaas ayuu aaday waadiga loo yaqaano waadi lqura amaba tuulada loo yaqaanay xataa idaa kunaa goorta aan ahana biwaadi lqura waadi lqura aan gaarnay meeshii aan u jeednay ama nabiga u jeeday markii aan gaarnay bayna goor midcamun midcam yaxudu uu furi raxla rasul rasulka heeryadii sal slm gaadiidka nabigu u watay ayuu heeryadii iyo wix saarnaa ka dejini isagoo hawshaa ku jira fajaءahu sahmun leeb ayaa u yimidoo ku dhacay gamuun iyo leeb ayaa ku dhacay faasaabahu wuuna asiibay faqatala wuu dilay meel halbowli meel ugu dhacayba kow midcam wuu dhintay kow faasaabahu faqatalahu faqaala الnaas dadku waxay yihahdeen haniiئan hambalyo iyo tahniyad laka aljannatu laka aday ku sugnaatay aljannatu janno ku sugnaatay faqala rasul u sal slm kala haba ka yaabin haka dadayin abadan suuragal maahan waladii alih baan ku dhartay nafsii naftayda biyadii gacantiis ay ku sugan tahaye soo ma jeedaan ina ashamlata go'i yarculsa allatii go'aasoo akhadaa uu ka qaatay yowma khaybara maalinta khaybar min almaqaanim haniimada uu ka qaatay latashtacilu calayhi naaran dab ayaa saas ugu shidaysaa iyadayaa shidmaysa oo saas ugu horaysa ayuu nabig yihi sal allahu calayh waali wasalam waa go nin mujaahid ah oo jidka alle ku jihaaday oo hal go ood gooni ugu soo qaatay haniimada iyadoo la gelin ayaa dab ku shidmaysa ayuu nabig yihi sal allahu calayhi waaalihi wasalam waa imtixaankana haysta oo mishkiladda ah falamaa goorti samica u maqla naas dadkii ay saa maqleen bidaalika falamaa goorti samica naas dadka ay maqleen bidaalika arrinkaas jaa rajulni baa yimid bishiraakin suunka hore ee kabta ama fandalaar yihahda dadka qaarkood aw bishiraakayn ama laba suun oo lugta meesha labada farood u dhaxaysa xeraga yaroo geli oo muxuu ah lugta la geliyo ay la yimaadeen amaba suunkaas kabaha lagu xiro ayuu nin la yimid jaa rajul baa la yimid bishiraakin hal shiraak aw shiraakayn ama laba suun hal suun ama laba suuna la imaaday waa kab ma ah waa qaybtii yaro afka looga muxuu ahaa xorigii yaraa intay u keenay ilaa rasul rasulka loo keenay sal l slm faqaala rasul wu uri sl slm shiraakun haadaa kanayd shiraakun waa fandhal amaba xerag iyo suun aw shiraakaan amaba laba fandhal ama laba suun oo min naarin dab ah iyo naar ayuu nabiga sal la slm ikhwan kiraam masaladan habeen eh, kii u dambaysayna waan ka hadalnay masalada amwaal almuslimiin oo caamka ah iyo amwaal umum caamka ah iyo kuwa khaaska ah dadkeenna waxay aad ugu baqaan kuwa khaaska ah kuwa caamkana waa ujeedaan go tacbaan ayuu qofkii dab saad ugu shid marka arrimahaas ilaaha naga ogaada subxaana wa tacaala baabulstinaa qofka inuu hadalkiisa wax ka soo reebto istinaa saas ayaan samayni ama intaasaan bixini intaas intaanan ka ahayn baabااstina marka baabnaxo la joogo waa baab cariid oo weyn oo waxaa weyaan ilaa iyo waxaa weyaan w ka kala siwa iyo hayr iyo suwan iyo sawaan iyo yani xaasha iyo khala iyo cada iyo mxua ah cada iyo yani waxaan kala jeedaa istinaha wixii markaad sheegtay waxaad ka soo reebato waxbaad ballan qaaday waxbaad ka soo reebtay waxbaad bixinaad tiri waad ka soo reebatay istina waa kaas weyaan qofka hadduu intuu wax ballan qaado amaba wax fulaan waa samayna yihahdo kadibna uu wax ka soo reebto xukunkiisa muxuu noqonayaa baabkan laga hadla laakiin waa xaliifka dhaarta wa qofka markuu dhaarto hadduu yidhaahdo saasaan ku dhaaranayaa ilaa waxaas maooyane taas waytan had laga hadli xukunkeeda muxuu noqoni xadiidka saddex kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad xadiis akbarna yunus ibn cabdillah alsadafi wathiqa qala xadathana ibn wahb cabdullahi ibn wahb ibn misri qala akhbarnii camr ibn xaarif alansari wathiqatun faqihun xaafid ana kaiir bn farqad almadani almisri wa iqa xadaثa wuxuu warramay ana naafican mowla cabdillahi bni cumar xadaثahum inuu u warramay can cabdillahi bni cumar bn khطaab radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi cabdillahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man xalaf qofkii dhaarto oo faqaala kadibna yihahda in sha allah raaciya in sha allah wallaahi waa saas ama waxaas ayaan muxuu ahaa ku dhaarani ilaa in sha allah hadduu yidhaahdo faqad istanaa qofka isaga istihna ayuu galay w waxbuu soo reebtay dhaartii kulligeed waxaa weya wabaa ka noqday waxbaa ka noqday oo u tegi doonaa xaaladda u dambayso amaba eh, war intaan ka cad xadii saddex kun sideed boqol sagaal labaatanaad wa xadis akhbarna moxamed ibn mansuur alkhusaaci aljawaas waa iqa qaala xadana sufyaan ibn cuyeyna can ayuub ibn abi tamimt akhtiyaani can naafic can ibni cumar qala wuxu abdlah bn cumar radia allahu tacala anhuma waraxima jamic aruwaat qaala rasul rasulka wuxu yuri sal slm man xarafa qofkii dhaarto faqaala yihahdo in shaaa allah yidhaahdo faqad istanaa wax soo istinooday oo soo reebtay weyaan xadii saddex kun sideed boqol iyo soddonaad waa xadii saxiix akhbarna axmed ibn sulayman ruxaawi waahiqatun qaala xadaana cafaan ibn muslim ansaari mowlaahum ninkaas waahiqatun tabt hal xaraf oo xadiidu ka shakiyo uu isaga tegi jiray kaana idaa shaka fii xadiiin fii xarfin min xadiid tarakahu xadiidka dhan wa isaga tegi jiray aad u dadaal badan yuu ahaa farqadkaas tatiirun farqa cafwan ninka la yihahdo waxaan kala jeeda cafaan cafaan ibn muslim alansaari waayahay qala wuxu xadana whayb ibn khaalid اlbahli mowlaahuma iqat tagayara fi akhirihi qala wuxu xadana ayub bn abi tamiid sikhtiyaani can naafica min cumar radia allahu ta anuma can nebi sal sl qa nabgen wuxu yih man xalf qofki dhaarto calaa yamiinin dhaar ku dhaarto faqaala kadibna yidha markuu dhaarto kadib in shaa allah yidhaahdo allah hadduu doono fa huwa isaga bilkhiyaar khiyaar ayuu leeyahay in shaaa amda dhaarta hadduu rabo wuu socodsiini wain shaa hadduu doonona taraka wuu isaga tegi mana dembaabay insha allah tabarak watacaala xadiidkaas ayaa u dambeeya baabkaas baabulistitnaa baabun idaa xaraf hadduu dhaarto oo faqaala lahu rajul nin ku yidhahdo in allah wa xasuusiyey ay qul in allah insha allah hadduu ku yidhahdo dhah hadduu ku yidhahdo hal lahu istinaa inuu insha allah s yidhahdo oo isaga istitnaa ma u bannaanta nacam waa u bannaanta weeyaan kaba soo qaad masalada waxaa soo hoosgeli masalada ah qofka hadduu muxuu ah hindishoodo hindisho hadduu yidhahdo oo kadibna ducadu waxay ku xihan tahay yarxamuka allah waxay ku xihan tahay bitamiid qofk inu alla mahadiy sooma kadibna insha allah muxuu ahaa in la xasuusiy oo la yihahdo alxamdulilah ama agti lagudh war alxamdulilah la yihahdo iyo tan waa isku dhow yihiin waa loo taqriiban in looga qiyaasto ay suuragal noqon karta weyaan kadibna idaa xalaf hadduu dhaarto qofko fa lahu rajulu inuu ku yihahdo ama qofka ku yihahda insha allah ay qul insha allah insha allah dhah hadduu ku yihahdo hal lahu istinaau isaga inuu insha allahu yihahdo oo ninka hadalkiisa yeela ma ma u martaa oo ma u suuragelaysaa weyaan xadiiska xabisdaad boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadis saxi akhbarna cimran ibn bakar alkilaaci waa iqa qaala xaddaثana cali bn cayaash alalhani alxamsi albaka waa iqatun tad qaala ama ana shucayb bin abi xamzata waa iqatun xaafid qaal xadaثanii abu zinaad cabdullahi bn dakwaan weyan qaal mima xadaahu xadiidka ugu warramay xadaahu cabdiraxmaan alacraj ibn hurmus weeyaan labada nin ba waa taqaanaan waa mima dakara kii uu sheegay annahu isaga samicu inuu ka maqlay abaa hurayrata radia allahu ta arda xadiis oo ka warran bihi isaga can rasul rasulka al xaggiis ka warramay sala allahu calayh waali wasalam qaala rasuulkeenna wuxuu yidhi qaala sulaymaan ibnu daawuud calayhi salaam nabi sulaymaan oo ina daawuud ahaa labada waa nebi ibnu nebi ayaa wuxuu yidhi qaala sulaymaan ibnu daawuud laa tuufanna waan awaafi on awaafi on awaafi on mari weeyaan alleylata cawr calaa tisciina mraa sagaashan dumar ah ayaan mari kulluhunna dhammaantood yatii wuxuu la imaanayaa la atuufanna waxaan mari calaa tisciina sagaashan imraa ah, maxaa idiin qoran ya kulahuna mis kulhuna bidami اlkaaf wala bifatxihi <laughs> nuunku darteeda <laughs> waay kulluhuna dhammaantood yأtي wuxuu la imaanaya ay la imaanayaan bifarisin wiil faras kor ah faras fulo ah kaasoo yujaahidu jihaada fii sabiil jidka allah caza wajal caawa dumarkii sagaalka sagaashanka marayo xasiskiisii markaan maro kadibna mid walba waxaa ay habeenka qaadaysaa wiil faras waxaa weeyaan fuula oo fardafuulka yaqaano oo jihaadka galo ay wada dhalayaan saasuu ku dhaartay falam yaqul musan dhihin faqaal lahu saaxibu saaxibku wuxuu ku yihi ma malagi la joogaya wallahu aclam saasay u badantay insha allah dhah ayuu ku yidhi falam yaqul musan dhihin in allah faطaafa calayhina jamiica dhammaantood wuu maray falam taxmil minhuna ila imra'atu hal haweena waaxidatun ee keliya ma ayan xambaarin yani xaamilo ma ay noqonin weyaan jaaءat waxay la timid bishiqi rajulin nin dhiman canug dhiman ayay dhashay oo bar ah wa aymullaahi allaan ku dhaartay xaqiise ama allaan ku dhaartay alladii allaasoo eemullaahi waa war dheer ayaa ku jira alladii kaasoo nafsu muxamadin nebi moxamed naftiisa biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay low qaala had dhihi lahaa in allah amarkii la siiyey hadduu qaadan lahaa iyo talada lala teliy u qaadan lahaa uu dhihi lahaa in shaa allah lajaahaduu way jihaadi lahayn fii sabiili jidka alle fursaan xaala yihiin kuwa faras fardakor ah ajmaciina dhammaantood saasuu nabig yih sal slam marka haddii qofka intuu dhaarto kadibna la yidhaahdo war in allahu dhah oo kadibna isaga in allah u yidhaahdo istitna mu noqonaya haa way u noqonaysaa nabigeena wuxuu yidhi sal slm low qaala in shaa allah lajaahaduu fii sabiili lahi ajmaciin baabu kafaarat nadri qofka hadduu nadar garo ood wax ku nidro kafaaradiis maxay noqonaysaa baabkaana u baaba weyaan xadii saddex kun sideed boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadii saxi axmed ibn yaxya ya sheekh Ah, xoolihii noolay waa hy hy jaak alla khayr xadiidka hore xadiidka hore soo marnay oo falam naqnam ila اlamwaal geeli iyo arigi i loodayaa loola jeeda iyo fardihii sidaa weeyaan kaashki maaha dhulkina ma aha waaya maxalushaahidka hal tadqwi اlarduuna fi اlmaal ida nadar eh, falam naqnam ila اlamwaal marka haddii qofka uu maal yidhaahdo dolalka ma soo gelayaan imaamka wuxuu daliishanayaa hadda xadiidkan inaad ay soo gelaynin oo ariga geelilooda bas ay yihiin laakiin nusuusta kitaabka iyo sunnada nabigana sala allahu alayh waali slm waad garanaysaan inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna maalka lafdhabar ku ahaa ree ansaareed muxuu ahaa waad garanaysaan beerahay ahayd beerahay ahayd marka istidlaalka imaamka marka waxaa laga yaabaa in dhanka kale uu ka haboonya wallahu aclam wallahu aclam baaba kafaarat nadri nadarka kafaaradiisa baabkan ubab xadis saddex kun sideed boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadis saxiix akhbarna axmed ibn yaxya alwasiir ibn sulaymaan التujiibi waaثiqa والxاariث بن مسkin qراءة عليه وأna أسمع can iبن wهب cبd لله بن wهب المصري qال أخبرني cمر بن xاriث hy ثiqة فقيه xاaفظ can كacب بن علقمة المصري التنوqي wa صدوq can cبدiرحمن بن شimaasة المصري wa ثiقة can cuqba bni caamir albadri radia allahu tacala canhu ardaa ana rasul rasuulka wuxuu yidhi kafaaratu nadri nadarka kafaaradiisa iyo dembi dhaafkiisa kafaaratu yemiin waa kafaarada dhaarta weeyaan dhaarta maxay ahayd kafaaradeeda miiqaan sheegnay afar soomaanan sheegin oo tan koobaad ahayd icaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimina ahlikum aw kiswatuhum aw taxriru raqaba faman lam yajid alaaث ayaam min dalika kafaaraةu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum marka afartii muxuu ahaa mid ka mid a ayuu noqonaya weyaan nadar ayaad gashay nadarkii waad burisay kafaaradiis muxuu noqonayaa kafaaraةu yamiin sidaas ayuu imaamka usoo dariishay xadiidkaas nabigeena sala allahu alay waslm xadis saddex kun sideed boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadii saxiix maa bacdahu xadiidka dambe barna kair bn cubayd amadaji wa qaala xadaana mxamed bn xarb alkhawlani wa can ubaydi maxamed ibn welid azubaydi wa habt can azuhri mamed shab zuhri waa imaamkii anahu maxamed shab zuhri balaqa waxaa soo gaaray can اqaasim waa balaq can اqaasim ibn maxamed ibn abubakr sidiq wa iqa faqiih can caaishat um muminiin qaalat waxay tir umuna caaisha qaala rasul u u sl slm laa nadra nadar ma jiro fii macصiyatin macصiya maba guntamaayo sidiisaba maba guntamaayo wa calayhi marka qofkan waxaa laga doonayaa sidii aan horey usoo marnay una mari doonno kafaaro oo kafaarat yamiina xadiiska ku sideed boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiix ah akhbarna yunus ibn cabdilcala sadafi wahiqa qaala xadaثana ibn wahb qaala akhbarna yunus ibn zayd alayli can shaabi zuhri can abi salmata bn cabdiraxmaan can caaishaةa um muminiin ana rasul rasulka sal slm qala wuxu rasuulkeena laa nadra nadar ma jira fii macsiyatin macsiyo wa kafaaratuhu kafaaradiisana haddii aad wax macsiyo ku nadarto in la sameeyo maba jir mana soconaysa marka kafaaradiisana waa kafaarat اlyamiin dhaar kafaaradeed waxaa tihi wallaahi allah ku dhaartay ama waxaan ku nadray inaanan qaraabadna ma xariirinin saasuu yidhi soo ma kafaaradiis ma horta qaraaba in la goy maba soconayso maan xariirin wax socona maaha waa hadal laqwi ah. laakiin kafaaradii muxuu noqonayaa ama waxay noqonaysaa in qofkii kafaaratu yamiin uu bixiyo weyaan nacam ya hmm? ah. been ah. kaba soo qaad isagoo been sheega ayuu dhar ku daray waana been kafarat <laughs> kafarat yamiin <laughs> soomaade ya kaba soo qaad ninka been bu been cad ayuu sheegay been ah, dadku waa ka soo moogta maadaama ay ka soo karoodaysa marka ku adkeey ah. wallahi baabkaas baab hadda adigu muuqda maaha qofka inuu aada u tooba keeno waa asaas laakiin kafaaratu yamiinka haaliban waxaa ka guntama waxyaabo oo markaad qofka kaba soo qaad dembigan caadiga oo dhaarta uu galaa iyo midaan hadda kafaarada ay ka laasimaysa mararka qaar waa kala duwnaanayaan waxaa weeyaan qofka wuxuu ku dhaaranayaa inuu waxaas mucayan ah uusan samaynaynin ayuu ku dhaaranaya ama inuu waxaas samayna ku dhaaranaya kafaaratii waxay ka laasimi taha ayada weyaan laakiin qofka been di xaqi ilaah ayuu sheegay dhaar ayuuna daba raaciyey marka waa baab u baahan in dib loogu noqdo inay tii hore gashaan waa laga yaaba tobabo kaligeed ay u baahato wallahu aclam waan fiirin doona insha allah waayahay xadiidkaa saddex kun siddeed boqol iyo hay iyo شhan iyo soddonaad miya شhan iyo soddonaad xadiidkaas akhbarana moxamed بn cabd لlahi بn mubaarak almkrami waثiqa qaala xadaثna yaحya aadam alquraشhi mowlaahum waثiqaة xaafiظu fadil qaala xadaثna ibn mubaarak ibn mubaarakan ma cabdulahi amise wa cali imaamki miya ya alimiya iiriha can yunus bn zayd alayli can zuhri can abi salmt bn abdiraxman can caiشhata qalat waxay tirmuna caiشha qaala rasul a wuxu sal slm laa nadra nadr ma jira fii macsiyati macsiya wa kafaaratu kafaaradiisa kafaaratu yamiinin waa kafaarada dhaarta weyaan xadii saddex kun sideed boqol iyo lix sodonaad wa xadiis akhbarna isxaaq ibni mansuur labadaba waa iqa cali iyo cabdulaahi labadaba dhib ma laha ya imaamku miya waa imaamka ahay almarwasi an abi slmt bn cbdiamaan an aisha ana rasu rasuka wuu yihi laa nadra nadr ma jiro fii macsiyatin macsiya wakafaarat kafaaradiisa kafaarat yamiini wa kafaarada dhaarta weyaan xadii saddex kun sideed boqol taqriiban axaadiista hadda noo imaanayso macaanidoodu waa saas marka inaan gaarna meeshii aan u soconnay waxaa naga caawini axaadiista waa lafdiga ama matniga waa mutuun islah weyaan marka waan soconayna insha allah xadii saddex kun sideed boqol iyo todobiy soddonaad wa xadii saxiix akhbarna qutay ibn saciid qaala xadaثna abu safwan cabdullahi bn saciid alqurashi waa iqa can yunus bn zayd alayli can zuhri can abi slmt bn cbdiرaحman can caiشha qaalat waxay tir umuna caaisha qaala rasuulkan wuxuu yihi sal slm laa nadra nadar ma jira fii macsiyatin macsiya wa kafaaratu kafaaradiisa kafaaratu yamiini waa kafaarada dhaarta weeyaan qaala abu cabdiraxmaan waqad qiila waxaa la yidhi ana zuhriya zuhri lam yasmac hada xadiidkan kamuusa maqan min abi salawat cabdiraxmaan ayaa la yidhi laakiin asal ahaan zuhri inuu muxuu ahaa samaaciisa uu ansaxa saas ayaa loo badan y xadis sideed boqol iyo sideed iyo soddonaad wa xadis akhbarna haaruun ibn muusa alfarawiy almadni laa basa bihi qala xadaثna abu damra abu damra wa anas ibn ciyaad aleyثi almadni wa iqa can yunis ibn zayd alayli can mishaabi zuhri qala xadaثna abu salma mujadan qaala xadaثna ma wara yeele marka can caaishaa um muminiin radia اlahu ta adaha ana rasul rasulkan wuxuu yihi laa nadr nadr ma jira fi macsiyati macsiya wa kafaaratuhaa nadarkaas kafaarada laga gudanina alyamiin kafaaratu kafaaraة اlyamiin weyaan waa kafaarada dhaarta xadيث سدed بqل iyo sagaل sodnaad xadيث أخبرna محمد بن إسماعيل الترمذي wa ثiqة xافظ qال xadثna أيوب بن سليمان الqرشي mولاهم wa ثiqة لynه sاجي بلا dليل qال xadثnي أbو بكر بن أbي uweys abu bكر بن أbي uweys mtaqaanaan magaciisa cabdالحميد بن cabdاللaahi aلصبحي wa ثiqة ree mdينة wa ثiqة qaluu xadaana sulayman bn bilaal wa iq can muxamed bn abi catiiq muxamed ibn abi catiiq maxamed ibn cabdillahi bn abi catiiq alqurashi waa maqbuul wa muusa ibn cuqba waa imaamkii fi lmahaazi iqatun tabtun iqatun faqiih weyan alqurashi can shaabi zuhri can sulaymaan ibnu arqam albasri waa daciif sulaymaan ibnu arqam albasri waa daciif ana yaxya bn abi kaiir aladi yaxya bn abi kair waa iqatun tabtun yursal idalis aladi kaas kaana yaskunu kaana ahaada yaskunu mid degan alimamata meesha imaamo la yihahdo xadata wuxuu u waramay anahu isaga samica inuu ka maqlay aba salamatin cbdiraman yuhbir isagoo ka warramay can caaishat um radi allah ta anha ana rasul sal slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi laa nadar ma jiro fii macsiyatin macsiya wa kafaaratuha kafaaradeeda kafaaratu yamiin weeyaan waa kafaarada dhaarto qaala abu cbdiraman wuxuu yihi sulaymaan ibnu arqa matruuk alxadiid weeyaan wallahu aclam laakiin xadiidka imaamka muxuu saar imaam albani صaيix ayuu yihi muxuu صi ku noqonayaa صaيix maa qablahu wmaa bacdahu sidaa weeyaan waa صaيix ligayrihi waxaad u taqanin khaalafhu غayr waaxidi ninka la yidhaahdo sulaymaan ibnu arqam waxaa khilaafay غayr waaxid mid waxaanan ahayn oo min aصxaabi yaحya ibn abi kaiir yaحya ibn abi kaiir raggii asxaabtiisa ahaa oo xirtiisa ahaa rag badan oon hal waxaa ahayn ayaa khilaafay fii hada اxadiiث xadiidkan oo waxaa weeyaan isaga wuxuu ka dhigay sulaymaan ibn raqam wuxuu ka dhigay min musnadi ummina caaisha musnad caaisha ayuu ka dhigay in ay nabigeenna ummina caaisha ka warisay iyaga dhammaantoodna waxay ka dhigeen musnad cimraan ibn xusein radi allahu ta arda iyaga tooda ayaanan saxan xadiidka marka waxaa weyaan matni ahaan waa sax laakiin ka sanad ahaan iyo xataa muxuuha ka eh, tiirinta loo tiiriyey iyo saxaabiga eh, laga dhigay ummina caaisha wuxuu ku noqonayaa mid laga muxuu ahaa aan la qaadanin xadiiska ed boqol iyo afartanaad waa xadis ma qablahu ahbarana hanaad ibn sari abusari waiqa can wakic bn jarax aruaasi waiqa can ibn mubaarak wawjadan alhunaa'i albasri waiqa cabdulahi ma cali wahuwa cali weeyaan can yaxya ibn abi kaiir can muxamed ibn zubayr alxandali maxamed ibn zubayr alxandali waa matruuk matruuka maxaa loola jeeda mataqaana aan ka gudubna can abihi abis azubayr atamimi alxandali walayin اxadiiث labadaba waa mxuuaha mid waa layin midna waa matruuk matruuk ayaa marka daamaad ah iyo khatar ah can cimraan ibni xusein radia allahu taala arda qala wuxu cimran bn xusein qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm laa nadra nadar ma jiro fii macsiyati macsiya wa kafaaratu kafaaradiisana kafaaratu yamiinin weeyaan waa kafaarada dhaarta xadii saddex kusaad boqol iyo iyo afartanaad xadii saxi akhbarani camr ibn cuثmaan qurashi mowlahuma saduq qala xaddaثna baqiy ibn walid saduuqun eh, kahiiru tadliis can ducafaa can abi camr alawsaac wahuw alawsaaci can yaxya bn abi katiir can moxamed ibn zubayr alxandali can abiihi can imran bn xusein radia allahu taala anhuma qal cbdulahi bn zubayr can imran bn xusein cafwan ninka imran bn xusein wuxuu yihi radi allahu ta anhuma qal wuxuu yihi imran bn xusein qaala rasul rasulka wuxu yih sal slam laa nadra nadr ma jiro fii macsiyati macsiya wakafaarat wa kafaaratina kafaarat ymiin weyaan xadiidkaas hore oad ujeedaan maxamed ibn zubayr alxandali iyo abihiis oo azubayr atamiimi ah ayaa ku jira labadana midna waa matruuk midna laakiin muxuu ku noqonaya axaadiistii hore ayuu saxiix ku noqonaya xadiis saddex kun sideed boqol iyo labaiy afartanaad waa xadii daciif ah. akhbarna cali bn maymuuna alraqi waa iqa qaala xaddatana macmar bn sulaymaan annaqaci waa iqatun faadil can cabdullaahi bni bishir alraqi alqaadi ikhtilaa fiih ikhtalafa fiihi qowl ibnu maciin yaxya ibnu maciin oo taqaanaan oo tiraafigka axaadiista ah ayaa muxuu aha qowlkiisa iyo ragga aad ugu waramo dacfigooda iyo eh, iqadooda towhiiqooda iyo tadciifkooda ayaa waxaa weye hadalkiisa iyo ibnu xibbaan albusti labadaba uu iskhilaafay oo dacfi iyo twiiqba taciif i twiiq eh, abu zurca iyo nasaa-ina waxay yiheen laa basa bihi bazaarna waxaa weeyaan wuxuu sheegay in uu daciifku yahay fi zuhri faqad ninka la cbdillahi bn bishr can yaxya bn abi kaiir can moxamed alxandali can abihi can cimran bn xusein radia allahu ta anuma qal cimran bn xusein qaala rasu rasulka wuxu yh sal l slm laa nadra nadar ma jiro fii adabin qofka cara ka tambadisay haddii ay meesha taallo waxaa weyaan nadar ma jiro wa kafaaratu kafaaradiisana kafaaratu yamiin weyaan qala cabdiraman maxamed ibn zubayr daciif laa yaquum bimili xuja waqad ikhtalafa calayhi fii hada alxadiid xadidka marka waa aciif aciif laa taquum can ilxuja xadidka sadeed boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadid daciif akhbaranii ibraahim ibn yacquub asacdi iqatun xaafid rumiya binasb qala xadaana xasan ibn muusa alashyab alkhuraasaani wa iqa qaala xadaana shaybaan shaybaan ibn cabdiraxmaan الtamimi wa iqatu saaxib kitaab can yaxya ibn abi kaiir can maxamed ibn zubayr can abihi can imran bn xusein radia allahu ta anuma raxima jamic ruwaat qaar wuxuu nin kaliya cimraan qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa nadra nadar ma jira fii qadabin cara wa kafaaratu kafaarat yamiin weeyaan waa kafaarada dhaarto waa daciif isna xadiiska xamsideed boqol iyo afar iyo afartanaad waa daciif daciifa akhbarna qutayb ibn saciid mushkiladda waxaa weeyaan xagee ka imaada axaadiistii hore laa nadra fii macsiya liskuma haya laakiin fii qadabtaasa mushkiladda ayay ka taagan tahay dacfiga halkaasu ka yimid adk u hor waay ku noqdeen axaadiis kale oo saxiixa laa nadra fii macsiya ayaa noo soo hormartay oo saxiixa weeyaan ayagaya marka ah dhankooda ay ku xoogoobayaan saddex kun sideed boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadii daciif akhbarna qutayb ibn saciid qaala xaddatana xamaad ibn zayd ibn dirhamiya hay waa imaamka iqatu dabt xuja can muxamed ibn zubayr can abihi cabdillah bn xusein qala wuxuu yidhi cabdillah bn zubayr qaala nabiy nabiga wuxu yh sal slam laa nadra nadr ma jiri fii qadabin cara وkafaaratu kafaaradiisa kafaaraة الyamiin wey وqiil waxaa ina زubayr lam yasmc hada الxadيث min cمraan ibn xusein kamuusa maqlin ama ka maqla usan ka maqlin laakiin isaga yaaba mogta alayin xadiiثa xadيث saddex kun sideed boqol iyo شhan iyo afartanaad xadيث akhbarnii moxamed ibn wahb الxarani waa saduq qala xadثna moxamed slmة alxarani moxamed slmة almuraadi hadduu sheikhu nasaa-i aan ahaan lahaa muraadi noqon laha waa taqaanaan labada waa iqa albahili mowlahum waa iqa xarani moxamed slmة alxarani albahili mawlaahuma iqa qaala xadaanii bnu isxaaq maxamed isxaaq ibn isaar alqurashi saduuqun yudalis warumiya bitashayuc wa imaamun fi lmahaazi lakin waa taqaanaan can muxamed ibni zubayr can abiihi can rajuli min ahli basra qaala wuxuu yidhi ninkaas reer basra ah saaxiibtu cimraan bn xuseyn ayaan la saaxibay radia allahu tacala canhuma qala wuxu samictu rasul rasulka ayan ka maqla sal sl qul rasuulkan isagoo leh annadru nadarka nadaran waa laba nadar nadarka waa laba nadar famaa kaana wixii ahaada oo min nadr nadr ah fii aacati lahi aacada ilaahi fadalika kaas lilah lweyne ayuu sugnaaday wixii alla in subxaana wa tacaala looga baarinimo falo oo daacad alle lagu nadro ilahay baa iskale subxana wa tacaala fadalika lilah wa fiihi اlwafaa wa fiihi isaga waxaa ahaatay gudihiisa oo waajib ahaatay alwafaa in la oofiyo wamaa kaana waxaad min nadr nadr walaa wafaa fiihi oofina gudihiisa ma ahan oo lama oofinayo wayukafiruhu waxaa marka dembi dhaafkiisa noqdo maa yukafiru alyamiin dhaar qofka hadduu dhaarta ood kafaaro gudana kafaaradiisii waa afarta qodob oon soo marna weyaan xadiidkaas soo socda ama hadda aan gelayn waa saddex kun sideed boqol iyo lix iyo afartanaad waa daciif akhbaranii ibrahim bn yacquub asacdi waa iqatun xaafid qaala xadaana musadad musadad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrid alasadi magaca noocaas weliga maqsha waa aqrab waxaa weeyaan silsilo wa waa musadad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrid alasadi waa iqatu xaafid qala xadaثna cabdاlwariث ibn saciida bn dakwan الtamimi iqaة habt rumiya bاlqadr walam yahbut canhu inuu qadariya kama sugnaan can muxamed ibn zubayr alxandali qaala ahbaranii abi ana rajula nin ba xadaahu u warramay anahu isaga sa'ala inuu weydiy cimran bn xusein radia allahu tacala canhu maca rajulin oo nadara nadaran nadar nadray yashhadu salaata laa yashhadu lah laa yashhadu salaata salaada inuusan xaadirayni fii masjidi qowmihi tolkiisa iyo xaafadda muxuu ahaa dadkiisa ay degan yihiin masjidkooda inuusan ku tukanayn ayuu ku nadray faqaala cimraan ibn xusein wuxuu yidhi radia allahu taala anuma samictu rasula baan ka maqlay sal sl qol isagoo laa nadra nadr ma jira fii qadabin cara wa kafaaratu kafaaradiisa kafaaratu yamiin weeyaan hadduu fii macsiya dhihi lahaa axaadiista hore oo waxaa weye saxiixda oo kamarqaadka lahayd xadيث سدed boqol iyo todoba-iyo afartanaad waa ضaciif isna akhbarana أحmed بن xaad الطائي الmوصلي wa صaduq qala xadaثna abu dawuud cmar ibn sacd ibn cubayd alxafri akufi wa iqaة caabid qala xadaثna sufyaan الthawri wa imaamki can mxamed ibn zubayr can xasan bn abi xasan الbصri wa imaamki cimraan xusein radia allahu tacala anuma qal cimran xusein qaala rasul rasulka wuxu yh sl sl nadar nadar ma jiro fii macsiyatin macsiya walaa qadabin cara wa kafaaratu kafaaradiisana kafaaratu yamiin weeyaan mishkilad walaa qadabtaasaa mishkilad keenayso xadiis saddex kun sideed boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadii hilaal ibn calaa ibn hilaal ibahili waa araqi waa saduq qaala xaddatana abu sulaym abu sulaym wahuwa cubayd ibn yaxya alasadi waahiqa qaala xaddatana abu bakr annah shaliyu alkuufi waa saduq rumiya bilirjaac can moxamed ibn zubayr can xasan can imran bn xusein radi allahu ta anuma waraxima jamic ruwaat qaal wuxuu yidhi cimran xusein qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm laa nadra nadar ma jira fi macsiyati macsiya wa kafaaratu kafaaradiisna kafaarat alyamiini weeyaan waa kafaarada dhaarto khaalafa mansuur ibnu zaadaan ayaa khilaafay lafdihi ayuu ku khilaafay xagga lafdiga ayuu ku khilaafay waana noo imaan doonaa xadii saddex kun sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadis saxiix akhbarana yacquub ibn ibraahim addawriqi waatiqatun xaafid qaala anbana hushayb ibn bashir alwasiti waatiqatun katiira tadriis walisaan alqafiy qaala ambana mansuur ibnu zaadan alwasit waiqat dabt caabid can xasan can imran xusein qal imran xusein qaala yacni annabiy nabiga ayuu la jeeda sal sl nabiga inuu yidhi laa nadra nadar ma jiro libni aadan ibni aadan nadar uma ansaxayo mana muxuu ahaa korkiisa ma ahanayo fii maa laa yamlik wuxuusan hananin wax adig awood aad u lahayn nadar kuma guntamaayo weyaan walaa fii macsiyati illaahi macsiyada alle caza wajalla khaalafahu cali ibni zayd ayaa khilaafayoo farawaahu wuxuu ka wariyey can alxasan can cabdiraxmaan bni samura ayuu ka wariyey bedelkii can alxasan can imran xuseen uu ahaa ayaa min musnadi cabdiraxman bni samura ayuu ka dhigay waa ka noo imaan doona xadis saddex kun sideed boqol iyo kontonaad marka xadiidka isaga daciif ayuu noqon lahaa marka wuxuu saxiix ku noqonaya bima qablahu xadis saddex kun sideed boqol iyo kontonaad waxaa saxiixun ah bima qablahu akhbarnii cali ibnu muxamed ibnu cali cali ibnu moxamed ibnu cali almisisi waa qaala xaddatana khalaf ibnu tamiim التميمي وصدوق عابد قال حدثنا زائد بن قدامة الثقفي وثقة ثبت صاحب السنة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان ma jadcaan baa idin qoran mise judcaan baa idin qoran ya sheekha nuur maxaa ku qoran jadcaan walaa judcaan of waa of ya aye shekh sheekh nuur kaa maqanye judcaan mise jadcaan baa idin qoran nushadeena waa jadcaan qowlan waaxida laakin judcaan aan raadinaya tamaam judcaan waa halkaas la aado xadaثna cali bn zayd bn judcaan alquraشhi waa ضaciif can اxasan can abdرaحman bn samra can الnebi sal slm qaal nabigeen wuxuu yidhi laa nadra nadr ma jiro fii macsiyati macصiya walaa fii ma laa ymliku ibn aadam ibna aadam ina aadan wuxuusan milkinin waxa wey un hanan karin ama una hananin nadar waxa wey korkiisa ma ahanin qala abu cabdiraxman wuxuu yidhi cali ibnu zayd waa daciif wa hada xadiid khata wasawaabu cimraan ibn xusein xasan wasawaabu can ilxasan dhaha wasawaabu can ilxasan eh, can cimraan ibn xusein weeyaan waqad rawaa hada alxadiid hada alxadiid can cimraan ibn xusein waqad ruwiya ayaa furooneed waqad ruwiya ruwiya ay u qorantay axsanta waqad ruwiya hada alxadiid xadiidkan waxaa laga wariyey can imran bn min wajhin aakhar wejhi kale ayaa looga wariyey radia allahu tacaala canhu ardaa maxalu shaahidka waxaa weeyaan waxaan kusoo jirnay kafaaratu nadri soo ma maadaama kafaaratu nadri aan kusoo jirnay waxaa weeyaan eh, eh, qaybii hore ubaa <laughs> qaybihii hore ayaa un muxuu ahaa lala aadi laa nadra fii macصiya walaa fii ma laa yamliku bn aadam axaadiista waa daciif eh, hore kan laftarkiisa ka matni ahaan daciif uma ahan laakiin ka sanad ahaan buu daciif yii lidalika xadiidka hore ayuu muxuu ahaa saxiix ku noqonaya laa nadra libni aadam fii ma laa yamliku walaa fii macsiyat illaah marka hadduu marba qofka macsiyo alle ku nadro waxaa weyaan isaga kafaarat ymiin baa laga rabaa laakiin hadduu muxuu ahaa wax uusan hananin uu ku nadro markaas way marka de waxba inaan laga rabin ay u muuqato wallah aclam aad uma muuqato maalishaahidka barbaaritaan iyo in muxuu ahaa wax un loo iltimaas loo raadiye mooyane daahirkuma ahan tarjamada daahirkuma ahan maalishaahidka meeqaa sac la jooga laba sac iyo laba sac ma la gaari ya alxamdu lilah xadii saddex kun sideed boqol iyo ko iyo kontonaad caawa waxaa hadlaysa saacaddi aan fiirsan jiri oo horaan u qaldanaydoo toban daqiiqa horeysa xadii saddex kun sideed boqol iyo cawan waa gabba waxay maraysaa hadda toddoba saac oo duhurnimo oo wax weliba xadii saddex kun sideed boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiis saxiix akhbaranaa moxamed ibn mansuur aljawaaz alkhuzac waa iqa qaala xaddatana sufyaan qaala xaddatanii ayuub qaala xaddatana abu qilaaba canugan oyna ma la aamusoy gabdhaha waa qaala xaddatana abu qilaabata cabdullahi bn zayd aljarmi can camihi adeerkiisa abulmuhallab aljarmi waa iqa ah can imran bn xusein radia allahu tacala canhuma qala cbdillah bn xusein qaala rasul uu sal slm laa nadra nadar ma jiro fii macصiyatin macصiya alle walaa fii maa laa yamliku bna aadam ina aadam wuxuusan milkinin na nadar kuma guntamayo weeyaan baab اlwaajib baabun malwaajib mal waajib maxaa waajib noqoni ama ka waajibi ama ku waajibi mal waajib maxaa ku waajibi calaa man qof awjaba calaa nafsi naftiisa ku waajibiyey nadran nadar ku waajibiyey maxaa ku waajibi oo facajaza canhu ka cajizay naftiis wuxuu ku waajibay shay markuu ku waajibay kadibna wuu ka cajizay wuu awoodi waaye maxaa ku waajibi xukunkiisa halkan ka fiiriye xadiiskadeed boqol iyo laba kontonaad waa xadis saxiix akhbarna isxaaq ibn rahim alxandali isxaaq ibn rahwe waa imaamkii aad taqaaneen tiqatan tabtan xuja faqiih weeyaan qaala anba'ana xamaad ibnu mascada albasri waa iqa can xumayd ibn abi xumayd awiil waa iqatun cabid can haabit ibn aslam waa iqaة caabid isna can anas maliki radi alahu taa qa anas mali ra nabiyu nabigeen wuu arkay rajulan in arkay yuhaada la dandaamini bayna rajulayni ama la garbagalayni qofkii dhexduu ku jiraa garabkaa nin baa ka geli kana qof baa ka geli waa nin la garbogalayni oo saa lagu wada ma garat nin noocaas lagu wada ayuu arkay fa qala ma hada warkana muxuu ahaa say wax ka yihiin qaalu waxay nadara wuxuu ku nadray an yamshiya inuu u lugeeyo ilaa beyt illaahi beytka allo kacbada inuu lug ku gaaro ayuu ku nadray qaala wuxuu yidhi ina allaha la subxaana wa tacaala haniyun wuxuu ka deeqtoomaa can tacdiibi haada kan cadaabitaankiisa nafsahu naftiisu cadaaba alla u ka deeqtoomaa muxuu ku fali alla inuu muxuu aha kan iscadaabo oo nafs iska bixiyo alla maxau tari muxuu kala dan leeya ama danta alla ugu jirto maxay tahay murhu waxaad fartaa falyarkab gaadiidkii ha kora saasuu nabigeen sal allahu alayhi waali wasalam marka qofka haddii aad wiii aad ku nadary wa mxuu ahaa daaqadiis ka bacsan ay noqdaan oo awoodi waayo khalaas waxa nadaroo laga rab malaha weyaan xadiiska xamsidaad boqol iyo saddex iyo kontonaad horen waxaan usoo marnay waad ogeydeeno litamshi waltarkab ma xasuustaan mashiguubu gutay inta tabartiisa inta kalena kari waaye laa yukalifu lahu nafsan ilaa wasaha tii horan bay xoojinaysa xadiiska sideed boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiis axbana maxamed muthan alcanasi waa iqatun xaafid qala xadana khalid bin xadin hujaymi wa iqatun thabt qala xadana xumayd ibn abi xumayd tawiil can thaabit ibn aslan abulani can anas malikin khadima rasul lah sal slm radi allahu ta ada qala wuxu yhi anas malik mara rasuul nabig al wuxuu soo maray bishaykhin nin waa yeelo yuhaada la garbogelayni bayna inayn laba dhexdooda garbaha looga jiro faqal wuxu yhi maa baalu hada kana maxaa ku dhacay xaalkiisa muxuu yah qala waxay yihahdeen nadara wuxuu ku nadar an yamshiya inuu lugayo qal wuxuu yidhi in allaha alweyne haniy wuxuu ka deeqtoomaa can tacdiibi hada nafsahu naftiisa inuu cadaaba kan ilaahay wuu ka deeqtoomaa wax habay allah xaggiis ugu imaana kan ma jiro weeyaan cadaabiis cadaabay ama allah u dhowaasho wa muxuu xaggiisa u noqoni mahmuruhu waxaad fartaa fareer gaadiidkiisa koro fa amarahu wuu faray oo an yarkaba inuu gaadiidkiisa koro xadiis kusideed boqol iyo afar konton xadiis akhbarna axmed ibn xafs axmed ibn xafs ibn cabdillahi ibnu rashid asulami waa saduq qaala xaddatana abi abiisna waxaa weeyaan xafs ibn cabdillahi ibn rashid asulami waa saduuq ahy labadooda waa saduq qaala xadaثana ibrahim ibn طahman alkhuraasani اlharawi wa iqat yuqri wataklima fihi biاlirjac can yaxya ibn saciid اlansari waa imaamki can xumayd ibn abi xumayd طawiil can anas bn maliki radi اlahu ta qala wxu yih anas malik ataa ataa wuxuu u yimid rasul rasulka sal slm faacilku waa rasuulka nabiga alai sla slam calaa rajulin buu yimid oo yuhaada la dandaamiyo amaba la garbagalay bayna ibnayhi labaday wiiloo isagu dhalay faqal wuxu maa shaanu hada kan xaalkiisa muxuu yahay faqiila waxaa nadara wuxuu ku nadray an yamshay inuu luga ila alkacbad kacbada alle faqala wuxu in allah la laa yasnacu kuma sameeyo bitacdiibi haada kan cadaabitaankiisa nafsa uu cadaaba shayan waxna alla kuma falo alla wuxuu kale ka dalinayahay ama wuxuu ku fala lama arko kan naftiisa inuu cadaabo fa amarahu nabigu wuxuu fala an yarkaba inuu gaadiidkiisa koro weyaan baab istina waa noo soo hormaray lakiin uu ku socol imaamka caleyh raxmat ullah xadiis cabdisaad boqoliyo shan iyo kontonaad istina waa qofka inuu wax ku dhaarto kadibna uu in allahu la imaado akhbarna nuux ibnu xabiib alqawsami alqowmasi cafwan alqowmasi waa iqatun suniy qala xadaثna cabdالرaزاq ibn hamaam الsancani wa iqaة xaafid qala anbana mcmr bn rashid alأزdi wa iqaة tabt can ibn طawus cabdulahi bn طawus wa iqaة faadil caabid can abihi abis طawus bn kaysaan waa ninkaa taqaanin can abi hurayrata radi اlahu ta an qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man xalafa qof ku dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarto wax ku dhaarto faqaala kadibna yihahdo in shaa allah yidhaahdo faqad istanaa istina iyo iyo rahan ayuu reebtay sidaa weeyaan dembigii uu dembaabi lahaa hadduu muxuu aha hawshii uu ku dhaartay uu ku dhaca waxaa weeyaan wuu ka gaashaantay sidaa weyaan xadis sideed boqol iyo lixii kontonaad xadis akhbarna alcabaas ibn cabdilcaiim alcambari wa iqatu xaafid qala xadaثna cbdirazaq bn hman sancani wa iqatu xaafid qala ambana macmr rashid alasdi can طaawus ibni kaysaan can abihi can abi hurayrata radia اlah ta rafacahu nabigu u kor yeelay alah slat slam waa siyaqda xadiidku marfuuc ku noqdo qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam ama nabigu kor yeelay qaala wuxuu yidhi sulaymaan ibnu daawuud calayhi salaam sulayman ibnu daawuuda wuxuu yidhi laa tuufanna waan dawaafi on dawaafi aleylata caw calaa tisciin imra'a sagaashan haween dumar ah talidu kullu imra'atin haweeney lak waxay dhalaysaa oo minhunna iyaga ka mid ah hulaaman wiil yuqaatilu ku dagaalama oo ku jihaada fii sabiilah jidka alle faqiila waxaa loo yidhi qul waxaa tidhahdaa in shaa allah dhah falam yaqul muusan faطaaf bihina wuu maray awoodda ilahi u siy subxana wa taala arka sagaashan dumar ah ayuu man isu maray falam talid minhuna kama ay dhalin ila imra'atun haweeney waaxidatan ee keliya nisfa insaanin ay waladat waxay dhashay nisfa insaanin qof nus ah oo bar ah ayay dhashay oo calaamo ah ama muxuu ahaa dhiman weeyaan faqala rasul rasul wu yh sl slm low qaala hadduu dhihi lahaa in shaء allah hadduu dhihi lahaa oo ka dhegaysan lahaa ninkii yidhi ama malag yidhi lam yaxna muusan dembaabeen wakaana darakan wakaana wuxuu ahaan lahaa in sha allah waxay ahaan lahayd darakan gaarid lixaajatihi wa alxalifu wa kaana alistinaau dhah wuxuu ahaan lahaa darakan gaarid uu ku gaara imid ku gaar lixaajatihi danta u oo sagaashan wiil oo sagaashankaba muxuu ahaa mujaahidiin noqdaan oo farda eh, fuulo noqdaan fuulayaal noqdaan ayuu gaari laha ayuu nabig sal allahu calayhi waali wasalam intaas waxaa ku idlaaday bifadli min rabbina tabarak wa tacala ashirkeena boobsiiska ahaa oon kitaab almasaarac ku gaarnay gabagabadii kitaabu alimaam wanuduur ayaa halkaas nooga gabagaboobay meeshan waxaan rabaa inaan arrin yar dul istaago arrintan dul istaaga waxay tahay waa masaladan horana aan u sheegi jirnay ilahi wuxuu le subxaanahu watacaala markuu ka hadlayay muminiinta laa nufariqu bayna axadi min rusulihi muminiinta dhaqanka lagu yaqaano waa inaan rususha ilaahi subxaana watacaala inay wada rususha alla kulligood ay wada rumeeyaan oo qofkii hal nabi diida hadduu kun jeer iyo weligiis nebi maxamed rumeeyo raacana hadduu hal nabi ambiyada alla ka mid ah uu inkiro ama diido ama ku kufriyo inuu muslim ahayn oo nabi maxamed cala slat slaam uu ku kufriye isna saas ayaa muxuu ahaa qaacida sugan ah iyo ariiqa ahlulislaamka noocaas ambiyada ilaahay marka laa nufariqu bayna axadi min rusulihi rususha alle mid ka mid ah oon gooni ahaan u faquuqayna annaga ama aan u rumaynayn ma jirto nacam waa kala fadli badan yihiin waxaa weeyaan nebi maxamed waa uu fadl badan sal l slm waxaa ku soo xiga ululami waxaa ku soo xiga ululcasmi min arusul ayaa ku soo xigo waad garanaysaan marka haakada saa muxuu ahaa saasay u kala fadli badan yihiin tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ilah baa yidhi subxana wa tacaala marka waxaad arkaysaa mas'ale aan nabi sulaymaan lagu qabsanaynin yahuudda iyo nasaarada iyo inta raacsanba oo mustashriqiinta ah iyo ayagay u adeegaan qolyahan loo yaqaan mustashriqiinta oo diinta islaamka darsayaan kitaabka qur-aanka axaadiista nabigeenna luqadda carabiga fiqiga siirada nabigeenna ay darsayaan oy baxdi ku samaynayaan dhirar badan kadibna waxay u baranayaan intooda badan inay diinta duraan ayaga marka asal ahaan waa ama yahuud ama waa nasaara amama waa kuwa ayaga adeegsanayaan waa una isku diintooda waa kuwaas dadka mustashriqiinta marka waxay durayaan oo waxyaaba ay sheegaan ay ku diraan waxaa ka mid a ah, oy ilaa hadeertaan maanta taagan oo qaar ay karakateer ay ku samaynayaan oad ogsoontihiin in nabigeena sala allahu calayh waali waslem xaasas uu guursaday badan oo sagaal xaas uu guursaday ama tobani kooxaas uu guursaday nabigeena sal slm ay ku eedaynayaan caawa maxaan u fadhinaa waxaan u fadhinaa hal nabi oo ambiyada reer bani israiil ka mid ah oo nabi sulaymaan alayhi wacalaa nabina salaatu wasalaam oo hal habeen sagaashan dumar isu maray oo kullina muxuu ahaa inay ilmo wada dhalaan u niyeysnaa oo dhammaanna isu wada maray hal xaba ay uur ka noqotay ay xaamilo ka noqotay halkii habana xabana ay waxaa weeyaan ay keentay canug bar ah oo dhiman arrinta ayada towragay ku taallaa kutubahooday ku taallaa oo injiilkay ku taallaa way ogsoon yihiin way garanayaan marka mushkilada idinka haysata nabi maxamed maxay ta marka hadduu sagaal guursaday ambiyadiinana ay muxuu ahaa boqol sagaashan ay guursanayeen maxaa muxuu ahaa nabi maxamed sagaalkiis idin daba dhigay oo toosh ugu aftiibinaysaan idin hilmaamsiiyey ambiyadiina adinka inkastoo annaga ka xigna sida dhabt saas weyaan waa min baab muxuu ahaa muxaaja ayago aan kula doodayna mooyane waxaa weeyaa nabi maxamed alayh salaa slaam dadka raacay ayaa ka xiga nabi sulaymaan yahuudda maanta joogta iyo nasaarada maanta joogta ya ii sheega aayadda qur-aanka ahayd oo waxaa weeyaan inaan annaga kaga habboonna ii sheega aayadda qur-aankeed inaan annaga kaga habboonna naxnu ya ina أwlى الnaasi biibraahim allah yaftax calayk laladiina اtabacuuhu wahada الnabiy ehe maxaa ku xiga wahada الnabiy wاladiina aamanuu marka bilaashaan hadda unu xijinaynaa oo iska celin waa waa iska hankoolinaynaa bes maadaama ayaga ay leeyihiin nabi sulaymaan waa nabiganagi oo nabi daawuud waa nabiganagi oo saas ay gooni ayaga u sheeganaan ficlan ayagaa loo soo diray oo reer bani israil baa loo soo diray ama ha noqdeen nasaaro ama yahuud ha noqdeene loo soo diray ilaa nabi ciise ilaa nabi muskulli marka maxaa marka adinka ambiyadiinni ay boqol u guursanayeen oodan waxba ugu arkaynin nebi maxamed tiisa sagaalkan dabadhig soo ma isweydiis u baahan maa alcumuum marka warkaas waxaa weeyaan waa un min baabil markii lala murmaa munaadaro unbaa la dhihi laakiin annaga sideedaba qof lunsan oo nabi maxamed beeni calayhi salaa slaam in wakhti lagu lumiyo mama mudna laakiin marar qaar waxay kula geli inaad xujadii hordhigto oo muxuu ahaa aad tirahdo <laughs> sagaal iyo bal boqol ama sagaashan isdaba isbarbardhig nacam ha ambiyaa la yihiin aaminsan yihiin oo weliba ay murmaan o qaylinayaan inkastoo mararka qaarna say u caynayaan markaad aragto waxyaaba ay ku sheegayaan ambiyada ilaah ay ku sheegayaan wa qatlihim dilka ay dilaayeen waxaa ka darna aflagaadada ku taalla towraadka muxarafka oy hayaan iyo injiilka muxarafka o maanta hayaan wax aflagaado ku yaalla ambiyada ilaahay markaad aragtaan waad yaabaysaan ambiyada qaar waxay ku sheegayan inay gabdhahoodii u galmoodeen ay ku sheegayaan ya nacam nacam ya nacam waa muxarafka waxay aaminsan yihiin isagoo bedelan oo la been abuuray oo la badiyey oo la jaray oo dhexda wax laga geliyey oo hadal bini aadan laga buuxiyey oo ilaahay kalaamkiisa khaalis uusan ahayn ay haystaan muxarafka ku dhegan yihin way aaminsan yihin kuwan ya aad aragteen oo muxuu ahay indhaha isku hayo oo xataa markay kubadaliyaan garbaha iyo wejiga iska garaac soomaalkin way aaminsan yihin ya <laughs> hada wallahu aclam wsal اllah sl abdi rasul mustafa